الخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أه وحنكجرني mabaaxidtii ka hadlaysay waajibka wuxuu ka soo hadlay waajibka qaybinta la qaybiyo biictibaari waqtihii waqtigiisa tiyoo la eegayay ka horna wuxuu u soo qaybiyey biictibaari daatihi oo waajibka daatadiisa marka la eego waa kii u kala qaybiyey mid mukhayara iyo mid markaa mucayana oo kugu caynoobay oo la cayimay bictibaari waqtihiina mudayaq iyo wuxuu kala qaybiyey muwasac oo xagga waqtiga markaa la milicsanaya laakiin waajibku waa kii un waxaa jira bictibaari lfaacil taa kuu ka tegey maanuu sheegin musanifku oo wuxuu uga gudbay manduubka isagoo kitaabku mukhtasir yahay kaana way ku daraan oo waa xagga faacilka la eegaya oo waxaa loo eegi doonaa marka xagga faacilka la eego wuxuu qaybsami doonaa waajibku waajib kifaa'iya oo dadka qaarkood hadday sameeyaan uu ka dhacayo kuwa kale ka dhacayo iyo waajib markaa waxa weyaan qof kastaba cayn ahaan u taabanaya oo qofna qofka kale aanu ka kor qaadi karin taasina waa biictibaari lfaacil idan mabaaxidta waajibka waxaa ka mid ah oo ay ka hadlaan masalada ah maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi masaladaas oo mabaaxidta waajibaadka ayay soo gashaa ay ku jirtaan cashirkii qaybtii u dambeysana masaladaasay xidhiidh la lahay oo waxay ahayd masaladii alcasm qofku haddii uu ka tago waajibka awala waktihii haddii uu waajibka ka tago way u bannaan ka tegitaankaasi sababta waajibka muwasaca wakhtigiisii kale ayaa harhsan waa wasadkii iyo aakhirkii ma shardiba ah inuu go'aansado inuu fuliyo waajibkaasi wakhtiga aakhirkiisa oo iraadatulficli maa laga rabaa jaasim ah inuu samayn doono usuuliyiinta badankoodu haabay yidhaahdeen si aynu u kala bixinno aynu u kala saarna bay dhahdeen waajibkii iyo mustaxabkii sababtoo ah manduubka ama mustaxabka hadda masaladan ku xigi doona waa shayga ka tegitaankiisu uu bannaan yahay mutlaqba biduuni shardi laakiin waajibka isaga ka tegitaankiisu awal waqtihii wuxuu ku bannaanaanayaa bay yidhaahdeen bishardi alcasm inaad go'aansato inaad aakhirka waqtigaa aakhirkiisa ee aad fuliso inaad go'aansato idan waa shay tegitaankiisu uu bannaan yahay mulaq iyo shay tegitaankiisu uu bannaan yahay bishard idan saasaan ku kala farqinaynaa bay yidhahdeen si xanafiyada qolyihii diiday waajibka muwasaca ee yidhi waajibku waa shayga aan laga tegi karin waqtigiioo joogana haddii la dhahdo waa laga tegayaa waa jaaisu tarki idan waxa meesha imanaya jaaisu tarki laa yajuusu tarkuhu idan tanaaqud meesha imanaya bay idan waxay kaga hortegeen waxay dhahdeen kani waa waajib waxa weyaan waajibka ka tegitaankiisu waa bishard oo waa inaad aakhirka wakhtiga aad la timaado mar labaad bay ka daba yimaadeen masalada oo waa kuu yidhi casmigaas halkuu ku jiraa ida wax daliiloo casmiga inagu waajibiyey ma jiro waxay dhahdeen jumhuurtu ma jiro daliil inagu waajibiye casmiga oo inayidhi go'aanso aakhira la wakhti laakiin waa maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa waajib saas yidhah laakiin masalada waataan soo sheegnaa nidhi eh, casmigaasi usuuliyiin badani waxay qabaan eh, inkastoo jumhuurtu ay qabaan in la yimaada ay madluub tahay qaar badan baa waxay yidhaahdeen waajib maaha sababta wax daliilo inagu waajibinaya casmiga ma jiro xanafiyada shubhadooduna eh, sax maaha oo waxaa la odhanayaa ka tegitaankani waa ka tegitaan mukhayara xaggii wakhtiga oo wakhtigii baa kuu bannaan inaad awalkiisa rido iyo inaad aakhirkiisa rido ka tegidda la diidan yahayna de waa ka tegidda wakhtiga oo dhan aad ka saarto meesha idan masaladaas waa kan ka galay wuxuu ihi maa laa yatimu lwaajibu maa shayga laa yatimu aanuu dhammaystirmayn ay shayga laa yatimu lwaajibu waajibku aanuu dhammaystirmayn ilaa bihi in isaga uun lala yimaado maahine waajibkii baan dhacayn ilaa in isaga lala yimaad maayo idan waajibkii baa murtabidoo ku xidhan shaygaasi muxuu noqonayaa xukunkiisu ma waajib buu noqonayaa mise waajib maaha akarusuuliyiin waxay qabaan waa waajib jumhuurulusuuliyiin shayga aanuu dhammaystirmaynin waajibku ilaa isaga maahine waa waajib laakiin waa marka la qaybiyo ee loo qaybiyo shay mukalafka maqduurkiisa ah iyo shay ka baxsan ka markaa maqduurkiisa uu awoodaayo waa waajib inuu la yimaada ka kale isagu markaa kuma saara oo uu qaybin doonaa marka hore khilaaf muu ku jiraa masalada khilaafka waan arki doonaa ha khilaaf baa ku jira oo wuu ishaari doonaa markuu idhaahdo fa in qiila shubhuu keeni doonaa lagu diidan yahay masalada maa laa yatimul waajibu ilaa bihi waajib maaha marka shubhadaas waxay tilmaamaysaa hadhow sheegi doonaa in masalada khilaaf ku jiro laakiin khilaaf weyn maaha sababtoo ma magacaabin uma odhanin ciddaa iyo ciddaasaa khilaaftay waana khilaaf kole suwarta masalada un laysku haysto ee khilaaf sidaa u sii weyn ma aha idan waxaanu leenaha waxa aan waajibku dhammaystirmayn ilaa in lala yimaad maahine waa waajib jumhuurulusuuliyiina saasay qabaan laakiin waa marka la qaybiyo qayb baa waajiba waa qaybtee qaybta waajibkiihi waa se qaybtee qaybta aan waajibka ahayn shay waxaa jira aan maqduurkaagaba ka baxsan waajibkii ma dhammaystirmaayo inaad shaygaa la timaad maahan laakiin shaygan aadu ma awoodaysa inaad keento tusaalayaal buunayna siin doona sida salaatljumca oo kale waa waajib waajibkaasina ma dhacayo ilaa cadadkuu dhammaystirmo maahan waa cidda cadadka shardiyaysa idigoo masale khilaafiye oo jumcaha cadad maa loo shardiyaa mise looma shardiyo khilaaf dheer baa ku jira oo ilaa dhowr iyo labaatan qowla oo cadadka la shardiyayo min laba laga bilaabaa laba qof iyo imaamka bay yidhahdeen qaarkoodna qof iyo imaamka yidhahdeen ilaa iyo laga gaadhaya marka waxa weyaan arbiciinaad oo markaa calaamadab shaafici afartan qof waa yihiin markuu cadadkaasi dhammaystirmo unbuu jimcihii dhacaya haddii kale ma dhacayo idan innagoo masalada eh, khilaafkeeda ka baxayna cidda cadadka shardiyaysa cadadkii waa waajib kiibaa ku xidhan oo jimcihii ma dhacayo ilaa cadadkii in la hela mooyaane idan cadadka keenitaankeedii iyo imaamkii inuu meesha yimaado ma maqduurkaaga ma waxaad aad awoodaysaa mise waxaanadaad u awoodin ma awoodaysadad u taha waxaana weyaan maa laa yatimul waajibu ilaa bihi laakiin adiga maqduurkaaga iyo takliifadaada wuu ka baxsanya waa shay ka baxsan sekada oo kale waxay ku waajibtaa inaad markaa haysato nisaab milkigaaga ayay ku waajibtaa inaad milkigii keento nisaab gaadha oo milkigaaga ah ma maqduurkaaga mise maqduurkaaga maaha ma aha ma awoodaysi taas waa nicmo iyo caddeed ilaahay uu bixiyo idan markaa mawaajib bay kugu tahay inaad milku nisaab aad xoolahaaga ka dhigto si sekadii kuugu waajibto shay ku saaran muu yahay shaygaas may kuma saarna marka waxaa la odhanayaa waxa weyaan waajibkiina ma dhammaystirmayo oo sakadii kugu waajibi mayso ilaa nisaabku xoolihii gaadhaan nisaabkiina adiga wax awooddaada ka baxsan wey kuma saarna markaa inaad keento oo aad dhaliso si ay sakadii kuugu waajibto marka kaas isagu uu cadiya midna waa mid adiga awooddaada ah sida addahaara lisalaad oo kale inaad markaa dahaaro qaadato si aad salaadii u tukataa waa shay aad awoodayso salaadiina ma dhammaystirmayso ilaa dahaaradii la hela maahin taa markaa maxaan odhanaynaa waad awoodi kartaa taas idan waa kugu waajib oo salaadii baa waajibka ahayd baan dhammaystirmaynin ilaa bidahaara madaxii wejigii inaad maydhaa markaad weysaysanayso aslulwajhi waa waajib sababtaa waxa weeyaan waa arkaantii weysada wejiguna xadkiisu dee waa macruuf waa la garanaya ilaa qayb racsiga ka mida aad gasho waajibkii ma dhammaystirmayo idan jus racsigii ka mida inaad maydhaa ama qayb madaxii ka mida inaad maydho waa arin ku xidhan waajibkii wejiga maydhitaankiisii ma dhammaystirmayo ilaa inaad qayb eh, madaxii ka mid aad gasho maahayn waa sidaas sida gacantoo kale maydhitaankeeda oo maydhigii waxaa waajiba ilaa mirfaqa la gaadhsiinayo xusulka idan xusulkii qayb cadudkii ka mida inaad gashaa waa kugu waajib wamaa laa yatimul waajibu ilaa bihi haddii kale ma waxaad samayni ma suurtoobi kartaa inaad tidhaahdo xadka mirfaqa iyo cadudka u dhaxeeya hal dhibicoo biidhankaa uga tallaabi mayso taa tiraa ka war may suurtoobi kartaa ma suurtoobi karto wakadaalika wejigii maydhigiisii wejiga xadkiisii waxa weyaan ma suurtoobi karo inaad maydho ilaa inaad jus ka mida oo markaa wa biyihii rasiga ay galaan maahay idan waa maa laa yatimul waajibu ilaa bihi yuu soo galaya waayo qiyaastii dee ma suurtoobayso haddaad tidhahdo waan qiyaasayaana wejigii qayb ka mida ayaad ka tegi markaa arrimahaas oo dhan inkastoo isku wada jiraan oo shuruudda qaarkood waxadhahdaa waajibaadka qaarkood wuxuu noqonayaa waa waajib sharciya oyga dahaarada oo kale de waa hardi waxa weyaan xodhana waa waajib maa laa yatimu lwaajib ilaa bihi fa waajib waa shardi sharciyaan leenahay idan sharcigaaba ayaa dahaaradeenna amraya laakiin arrimahan kale oo ah in madaxii qayb ka mida la galo oo aanay suurtoobaynin wejigii meydhitaankiisu inaad saa samaysan maahan inaad cadudkii qayb ka mida aad gasho si uu u dhammaystirmo mirfaqa maydhigiisi waxaa la dhahdaa shardi caadiya la dhahda shardun caadiyun ama waa caqliyo de caqligaa lagu garanayaaba ee shardi sharciya ma aha wakadaalika waxaa ka mida oo amilada ku jira waxaa laynagu addoonsaday inaan soonno min duluuci اlfajri ilaa guruubi الshamsi dhicitaankii cadceedana ma suurtoobayso inaad soonto ilaa guruubi الshamsi ilaa inaad jus habeenkii ka mida aad gashay mooyaan walow laxadaad iyo sidii raba noqotay laakiin haddaad may suurtoobi kartaa inaad tidhaahdo dhicitaankaasi mar alla markuu xaqiiqoobo laxdo keliyana habeenkii gali maayo mayma suurtoobayso waayo waxaan dhammaystirmaynin soonkii dharaarta ilaa jus habeenka ka mida jus marka loo jeedo walow laxadaadba ha noqotay waa inaad gashaa waa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib markaa shuruudda caynkaasi waa shuruud caadiya wey ama shuruud markaa wax weyn caqliga in markaa eh, kaasi marka waa maqduurkaagoo adaa awoodaya waad keeni kartaa kaasi weeyaan markaa eh, masalada laga hadlaya ee aan adiga awooddaada ka baxsan kaasi cidna kugumayna waajibin oo wuxuu odhan doonaa sheekhu musanifku wuxuu odhan doonaa waajib maaha kaasi haba lagu magacaababa maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibtii dambe lagu dari maayo isaga idan isaga takliifkaaga uu ka baxsan yahay oo waxaanad adigu awoodaynin waajibkiina uu ku xidhan yahay laakiin adiga awooddaada uu ka baxsan yahay kaasi kuguma waajibin waa bilijmaac waxa aan ka ahayn ciddii dadka ku kalifi jirtay waxa muxaalka ah waa masalada khilaafiyaad haa lafteeda laakiin waajibkuguma aha sida raajixa waayo waa takliifun bilmuxaal ta kale laakiin waa kugu waajib jumhuur al-usuuliyiina saasay qabaan ciddii danimay jirtaa haa way jirtaa oo khilaaf baan ka dhandhansan doonaa markuu hadhow nidhahdo fa in qiila shubhana wuu keeni doonaa uuna ka jawaabi doonaa idan maadaamay arrintaasi jirto cid baa diidan oo odhanaysa maa laa yatimul waajibu ilaa bihi waajib maaha waxaan odhanaynaa waa waajib waxaa keliya inoo harsan inaan xadayno maxalu nisaaca waxaa laga yaabaa ardayda qaarkood inay idhaahdaan tusaalaha haddaan bixinay waxaa ka mid ah adahaara oo dahaaradii waa waajib waayo waxaan dhammaystirmaynin salaaddii ilaa inuu qofkii dahaaro qaato maahayn masaladana waxa weyaan shayga waajibku aanuu dhammaystirmaynin in lala yimaada uun maahine waa waajibaan idan muxuu ku waajibay waajibkii baa ku xidhan soo daliil kalen hadduu leeyahay idan dahaaradii adilo kale wada dahaaradu mina adilo gaara lahayn adilo gaaray leedahay oo dahaaro qaataa waidaa qumtum ila salaati faqsuluu wujuuhakum waysidii waa tan layna amrayo axaadiista waa kuwan salaadi ma jirayso ilaa inuu qofkii uu dahaaro qaato maahine adilada waa biqadci nadri baa lagu leey aragtida ka goo halkaa iska dhig lafdigan waajibkaee tuka ku yidhi waa aad fahanto lafdigan tuka ku yidhi salli baa lagu yidhi tuko haddii lagu dhahdo salli walaa tusalli ilaa an tatawada'a taasi ma baa ka taagan iyada iyadu maa laa yatimu lwaajib ilaa bihi ma odhanayno naskii baabay noo cadeeyey oo weysadiina shardi ka dhigay way wada socdaanba kolkaa haddii lagu dhahdo markaa waxa weeyaan tuko goyinsana kuguma waajibin waa iftiraadiyaadun waa tusaale un haddii saa la yidhahdana dee looma baahnaba wamaa laa yatmilu waajib ilaa bimara naskibaba caddeeyaba inuuna saarnay laakiin marka masalada laga hadlaya waa markuu daliilku yahay mutlaq qaydna aanuu la soconin ee lagu dhaahdo uun salli wa salaata oo kale wa aqiimu salaata aqiimi salaata liduluuki shamsi waa salaadii duhur inaad markaa weyse qaadato oo dahaaro qaadataa ma naskani muu kugu waajibinayaa wiil ee ha eegin adiladii kale ee dahaarada way haddaad adiladii dahaarada soo qaadato tanna aad soo qaadatood labadii aad daliil isku eegto de markaa maalaa yatimul waajibu ilaa bihi uma baahna daliilkan uma baahna daliilkaadaad markaa ayaad ku waajibisay ee daliilkan salli ku yidhi daatadiisa maa laga qaadanayaa weysaysana mise maya waa intaan khilaafka maxalunisaac waa marka wax weyn cidda odhanaysa maa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa waajib waxay leeyihiin salli daliilkaa ilaan ka qaadanaya weysaysana sababtoo ah dee salaaddii ma ansaxayso weyse la'aan marka waxay dhahdaa ma cibaarada naskaad ka qaadanaysa mise macnaha guud macnaha guud baan ka qaadanaya waayo dee lafdigani salli buu yidhi sallina waa la garanaya macnaheedu waa tuka soo maha ma weysaysaa macnaheedu ma aha laakiin lafdigu weysayso kuma odhan tawada kuma odhan laakiin salli sallidaanbuu ku jirtaa tawadadiina macnan xagga macnaha marka si loo fahmo oo aan eh, inta badan waxa ka yimaada ishkaal halkaas waxa laga yaaba ardayda qaarkood inaadaan sababta dahaaradii adiladii kala sheegtay marka waxa waa biqadi nadr adiladeeda khaaska ah adiladan gaarka ee ku aroortay tuko baan ka faa'iidaysanayaa shaygii tukashadaasi aanay dhammaystirmayn ilaa in lala yimaad mooyaane oo daliilkan tuko ile maan kala soo baxaya maan ka fahmaya marka madluubku waa saas wuxuu yidhi markaa musanifku maa laa yatimu lwaajibu shayga aanu dhammaystirmaynin waajibku ilaa bihi in shaygaa lala yimaado mooyaane yanqasimu wuxuu u qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood alawalu qaybta hore maa laysa maa shay laysa fii maqduuri lmukalaf aan ahayn mukallafka maqduurkiisa awooddiisa aan ahayn ka baxsan ma keeni kara isagu walow waajibku ha ku xidhnaado oo ha noqoto maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi laakiin awoodaada ma aha walaa yatacalaqu lamana xidhiidho biikhtiyaarihi isaga ikhtiyaarkiisa ikhtiyaarkiisa lama xidhiidho goortuu doonana ma keeni karo goortuu doonana kama tegi kara wey ikhtiyaarkiisa way ka baxsanta tusaalna siiye tusaalaha ina siiyey mid waa shardigii caadiga ahaa wey oo xagga markaa caadada lagu garanayay midna waa kii sharciga ahaa labadaba weyna siiyey idan labaduba waa isku mid uun oo waxa weeye maala yatimul waajibu ilaa bihi kal yaddi sida yadda oo kale gacanta inay shardi u tahay fil kitaabati qoraalka iminka cuquud badan ayaa waxaa laynagu waajibiyey inaan wax qorno fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran waxaa kaloo markaa waxweyn ka mida yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuhu idan kitaabadu cuquud badan bay ku jirtaa oo weliba cuquudda bayci iyo wax kale iibsiga iyo waxyaalaha ku saabsan kitaabadii ma suurtoobayso ilaa in gacan wax lagu qoraa meesha ay jirto mooyaane bilyad gacantii markaa waxay u tahay kitaabadii maxay u noqonaysaa shardi caadiya u noqonaysaa gacanta dhalinteedii iyo samaynteedii ma amar adiga kugu xidhiidha mise waa amar ilaahay ku xidhiidha amar ilaahay ku xidhiidha wey adiga kuguma tacaluqo waa nicma min allah oo ilaahay uu bixiyo ku siiye wey marka waxa weyan ciddii aan eh, marka waxa weyan gacan uu ku qore aan la haynin de marka waxa weyan maa laa yatimil ilaa bihi dhali maa la odhanaya marka ma noqonayso idan waa arrin isaga kuma xidhna way ka baxsanta waana shardi caadiya ah. marka eh, shardi sharciya maaha waa shardi caadiya wey qalinkii baa isaguna ka mida un de qalinba lama hayo wax lagu qoraba de waa in shayga uu cudurdaartoobay kaatib inoo kala qoraba waan weynay oota ayaduba sheegtaba haddii kaatibe la waayo in rihaan looga gudbo oo rihaan lakala qaato waa shardi caadiya shardigaas kalyadi fi lkitaabati sida yadda oo kale ama kashtiraadilyaddi gacanta shardiyad loo shardiyo filkitaabati marka la qoraayo idan shardigaasi laakiin awooddaada wuu ka baxsan yahay maqduurkaagana ma aha shardigii kalena waa kan oo sharcigaah wa xuduuri اlcadad cadadku inuu soo xaadiro iyo walimaamu imaamku soo xaadirid uu soo xaadiro fi ljumcati jumcaha ciddii cadadka markaa u shardiyaysay cadad in la shardiyaana dee waa meesha ugu jira haba yaraadabe oo xataa cidda ugu yar ee cadadka shardiyaysa markay tidhahdo imaamkii iyo hal ma'muum laba markay shardiyaan dee labadii mina cadad ahayn waa cadad daad keligaad u timaad maadaa jimcays ku akhriya markaa keliga may idin cadadka waa inuu meesha jiro walow haba yaraadabe waa la kala badan yahay qaarna cadad badan shardiyayaan qaarna cadad yar adilada inta badanna waa iska un markaa un iska takhmiinaad daliilka ugu xooga badan waxa weyaan daliilka odhanaya markaa waxa weyaan imaamka iyo ma'muumka waayo wax cadada ma sheegin waa mutlaq adiladu xadiiska markaa arbiciinka idhahna waa daciif marka waxuduurilcadadi cadadkii oo soo xaadira iyo walimaamu fi ljumcati jumcihi idan jumcihii ma dhammaystirmaayo ilaa cadadkii oo soo xaadira loogu talagalay maayo iyo imaamkii khudbadda akhriyay helitaankiisa ayuu ku xidhan yahay jumcihii helitaankiisuna wax adiga maqduurkaaga a ah ma aha oo ma awoodaysid fa haadaa laysa biwaajibin kaasi waajib maaha ka loo jeedana maaha kaasi adiga waajib kuguma aha waana usuuliyiintu badankoodu siday qabaan wy fa hada laysa biwaajib ilaa ciddii odhanaysay atakliifu bilmuxaal waxa weeyaan odhanaysay waa lagu qofka waa lagu kallifi karaa wax mustaxiila iyaga laftigoodu siday u leeyihiin sidaa maaha waayo qofkii haddii la idhahdo markaa waxa weyan shaygaa qaad buurtaa qaad haddii la idhahdo dee ma awoodayo inuu qaado idan sidee lagu kallifaya caqligaaba diidane waxay leeyihiin qofkan waxaa la rabaa un muqadamaadka inuu la yimaado kolkuu ku dhaqaaqo shaygii walow yaanu qabanine takliifkuu ka baxay bay leeyihin waa masale khilaafiyeeska waxa weeyaan lagaga hadlo kutub lusuul kaasi waajib maaha wthaanii ka labaadna maa yatacallaqu biikhtiyaari lmukalaf waa ka ku tacaluqa mukalafka ikhtiyaarkiisuu ku tacaluqa oo uu la xidhiidhaa tusaaluyna siiyey milu ahaara fi salaat aahaaratu fi salaad salaada oo loo dahaaro qaato oo kale waana taan ka soo hadallee nidhi dahaarada adiladeeda gaarka a lama eegaayo laakiin daliilkii salaada ku soo arooray keligii ayaa laga faaidaysanayaa inuu dahaaro qaatan waa taa macnihiisa guud waimsaaku jusin min alleyli wa imsaaku jusin min alleyl jus habeenka ka mida ama qeyb habeenka ka mida inuu imsaak sameeyo oo soonka uu sii wato oo muftiraadkii uu ka joogsado fi sawmi soonka haddii kale dharaartii ma dhammaystirmayso ilaa inaad jus habeenkii ka mida aad imsaak samaysa maahin wa imsaaku jusin min alleyli waa qayb habeenka ka mida ah inuu imsaak sameeyo fi sawmi sawmka waayo taa u awoodaya waana maqduurkiisa fa haadaa waajibun kaasi waa waajib waa waajibun waajibkan asliga ah uunbuu la mid yahay xagga waajibnimada keliya wuu inoo kala farqin doonaa wuxuu odhan doonaa waajibka asligiihna waa maqsuud oo waa loo jeedaa oo isaga daatadiisaaba loo jeedaa kanna waa tabac oo waajibkiibaan dhammaystirmaynin ilaa in isaga lala yimaad maahine marka cilada ay ku waajibeen unbaa kala duwan oo midna waa maqsuud midna waa maqsuudka ayuu wasiilo u yahay laakiin xagga waajibnimada waa ka mid haadaa waajib wa haadaa waajib saasaan waa waajibkaas liannahu wasiilatun waa wasiilo lagu gaadhayo waajibka laa yatimu lwaajibu alasliyu waajibka asligiina ma dhammaystirmaayo biduuniha isaga la-aantii ma dhammaystirmaayo wasiiladaasi ama mid sharciya ha noqoto ama mid caqliya ha noqoto ama mid caadiya ha noqoto waa isku wada mid wax kasta oo aanad waajibkaasi samayn karin ilaa inaad isaga samaysan maahine shaygaasina waajib buu noqonaya halkan wuxuu inoogu kala farqinayaa labada waajib markuu yidhi waajibun maxaa lagu kala duwayaa markaa waxaa lagu kala duwayaa midna waa maqsuud midna waa wasiilat lmaqsuud xagga waajibnimadana way ka wadaagtamaan walfarqu bayna wujuubi اlwaajibi waajibka wujuubkiisa waajibku wujuub buu lahaa oo wuu kugu waajibeyda wey waajibinta waajibka la waajibiyey alasliyi asliga iyo walwasiilati wasiilada waajibinta la waajibiyey maxay ku kala duwan yihiin waxaa la odhanayaa ana alwaajiba alsliy waajibka asligiihi wujuubuhu waajibkiisu maqsuudun waa mid loo qastayo lidaatihi daatadiisa loo qastaya oo waajibintiisu isagaa loo jeedaa inaad dhaliso iijaadahu dhalintiisu waajib bay kugu tahay way maqsuud weeyaanoo daatadiisaa loo jeedaa kan kale laakiin ma daatadiisaa loo jeedaa may wey iminka tusaale ahaan habeenka qayb ka mida inaad gasho oo imsaaqaagu uu gaadho madaatadeedaa loo jeedaa mise waajibkiibaan dhammaystirmayn inaa la timaado maahin waajibkii baan dhammaystirin ayaa laodhanaya ilaa inaad la timaad maahin idan maqsuud maaha iyadu laakiin xagga waajibnimada way wadaagayaan cilada ay ku kala waajibeen baa kala duwan midna waa maqsuud midna waa wasiiladii ana alwaajib alsliy wujuubuhu maqsuudun lidaatihi daatadiisa loo qasdaya ama alwasiilatu wasiilada fa wujuubuhaa laysa maqsuudan wujuubkeedu iyadu maqsuud maaha lidaatihi daatadiisa looma qastaayo bal biwaasidati wujuubi lwaajibi alasliyi wuxuu ihi waajibka asligaa waajibnimadiisa ayuu wasiile u yahay wuu waasido u yahay oo lagu gaadhaya bal biwaasidati wujuubi اlwaajibi alasliyi waajibka asliga ah ee daatadiisa loo qastaayo wujuubnimadiisa ayuu u yahay waa sida lagu gaadhayo haddii kale wujuubnimadii waajibka asligaa ma xaqiijin kartid ilaa inaad waasidadii aad la timaad maahan marka midna waa maqsuud midna waa tabac oo isagu maqsuudkii baan dhammaystirmayn ilaa in lala yimaad maahan halkan wuxuu inoo ishaarayaa inuu masalada khilaaf ku jiro ayuu inoo caddeeyey sababtoo ah fa qiila buuri walow yaanuu sheeginba qaa'ile midda kale shubhuu keenay idan halkaa khilaaf baa ku jira khilaaf ayaa ku jira laakiin khilaaf saa u buuran ma aha sababtaa ah markuu khilaafku jiro wuu magacaabaa cidda markaa khilaafka ay ka socoto oo ciddaasaa khilaaftay buu idhahdo laakiin khilaaf basiida hadduu yahay oo aqwaal markaa shaadahoo kale ay meesha jiraan wuu soo qaataa oo wuxu odhanayaan fa in qiila oo kale dabeedna shubhadaasuu keenaya wuuna ka jawaabaya markaa jumhuurta badankoodu waxay qabaan inuu waajib yahay maa laa yatimulwaajibu ilaa bihi ictiraadkaasuu markaa ka jawaabaya wuxuu idhi fain qiila haddii laydhaahdo low kaanat ilwasiilatu hadday wasiiladu tahay waajibatun tii waajiba hadday wasiiladu waajib tahay low kaanat ilwasiilatu waajiba hadday wasiiladu waajib tahay la uhiiba waa laga abaalmarin lahaa low kaanad hadday tahay alwasiilatu wasiiladu waajibatan tii waajiba la uhiiba waa laga abaalin lahaa calaa ficlihaa ficilkeeda waa laga abaalin lahaa qofka oo waxaa la odhan lahaa markaad waajibkaa aad samayso wasiiladiisana aad samayso hawaabkeediina waad leedaha la odhan lahaa wa cuuqiba calaa tarkihaa ka tegitaankeedana waa lagu ciqaabi lahaa maca anna taarika sawmi nahaar qofka dharaarta soonkeeda ka tagaa laa yucaaqabu cala aljus iladii tarakahu lagu ciqaabi maayo buui juskan uu ka tegay oo min siyaami leyli soonka habeenkii suuradda guud ee la socdaan waxa weeye u jeedaan halkani intaynaan la qabaynin waxay leeyihiin eh, ciddan diidani haddii wasiiladu ay waajib tahay waxa ku dabaqmi lahaa xadkii waajibka xadkii waajibku muxuu ahaa waa shayga haddii aad samayso lagaa abaaliyo soo saas maha haddaad ka tegtana sidii tacriifkan ku soo aragnay ama aad ciaab xaq mutaysanayso ama lagugu ciaabayo soo saas maahe idan waxay leeyihiin wasiiladu hadday waajib tahay xadkaa waajibka ku dabaqmi lahaayo waxay noqon lahayd in samaynteedana lagaa abaaliyo ka tegitaankeedana lagugu ciqaabo laakiin wasiiladii lagaamana abaalinaya bay idhaahdeen lagugumana ciqaabayo idan sidee waajib u noqotay ujeedadoodu waa intaa wey marka waxaa la odhanayaa eh, laba waxaa lagaga jawaabayaa wejiga hore iyo wejiga dambaba wejiga hore ee aad tidhaahdeen waa lagaa abaalin lahaa haddaad la timaado tanna lagaama abaalinayo saasay u jeedaan soo maha yaa idiin sheegay inaan laga abaalinayn ah, ma daliil baad u haysaan bal adilada sharcigii waxay sheegayaan waajibkana waa lagaa abaalinaya wasiiladana waa laga abaalinaya adilo badan baana jirta oo arintaa ku timid waxaa ka mid a ah salaada ka tegitaankeeda asacyu ila salaad salaada oo loo sacyiyaa waajibkii ma dhammaystirmaayo inaad sacyi la timaad mooyaane idan sacyigii muxuu ka mid noqonayaa ajri baad ka helaysaa tallaabo kastood qaado darajaa lagu dallacsiinaya midna waxaa lagaaga tirtirayaa dembigaagii waa kii rasuulku ku lahaa qolyihii rabay inay masaajidka u guuraan oo ay jaar la noqdaan diyaarakum tuktab aaarukum guryihiinna laasima buud tugtab aaarukum raadadkiina laydin qori oo ajrigaad xisaabsanaysa caaisha wuxuu ku yidhi rasuulku ajrigaagu waa calaa qadri nasabiki ajrigaagu aad ka helayso xajka iyo cumradu waa daalkaagii iyo tacabkaagii intuu leekaaun unbaad ka helaysa walida imaam albukhaari wuxuu baabaystaa baabu annasabu alwaajibu calaa qadri nasab ow kama qaal macnaha waxa weeyaan waajibku ajrigu calaa qadri nasab baan ujeeda alajru calaa qadri nasab saasnu habalmarinaya baabka ajrigu qofku helaya waa calaa qadri nasab macnaha inta aad dad ku daasho cibaadada iyo juhdiga aad bixiso unbuu la xadyahay welidaa xajgii qofka meelo dhowdhow ka imanaya ee meeshii lagu xajiyayey jaarla'a iyo qofka dhul fog ka imanaya oo qaarado kale ka imanaya isku mid ma noqonayaan iskuna ajri ma aha idan waxaasoo dhanna waa wasiiladii ee daatadii maaha oo safarkanaad safraysaa waa wasiilo idan waata laga abaalinaya ajrigeedii lagu siinayo marka arinta aad leedihiin laydinkama abaalinayo wasiilada dee yaa idinku yidhi daliilkii waad ku khilaafsantihi idan taa waa laga jawaabay maxaa hadhay markaa ciqaabtii baa hadhay ama arinta aad leedihiin wasiilada maa lagu ciqaaba hadduu ka tego qofka habeenkii jus ka mida ka tegaana jus habeenkii ka mid ayuu ka tegey inuu imsaakii sameeyo waxaa lagu ciqaabayaa bay yidhaahdeen ama qofka ka tega baan ujeedaa soonkii dhammaantii waxaa lagu ciqaabayaba kategitaankii soonka ka tegitaankii soonkaa lagu ciqaabaya ee laguma ciqaabaya ba juuskan habeenkaa ee uu ka tegi taasina ma noqonaysaa layidhi markaa daliil saxa sababtoo ah ciqaabtu waa mid keliya tawiye oo saarim ah oo qofka ka tega waajiba tusaale ahaan soonkii buu ka tegi waxay leeyihiin ciddan shubhadan wadataa waxaa lagu ciqaabaya un tarkuhu asiyaama nahaar ka tegitaankii uu ka tegey soonkii dharaarta ee juskii habeenka ka mid ahaye uu gelaayey laguma ciqaabayo ciqaabta kuma jiray leey oo waxa laleey ciqaabta waa hal miduun oo raadica ah, oo saarim ah mana qaybsanto marka wax macnoo ku jiraa ma jira in la idhaahdo ciqaabtii inoo kala qaybiya intani waa waajibkii intana waa wasiiladii ma la odhanayaa hal ciaabunba qofkii lagu ciaabaya hal ciaabunbaa lagu ciaabaya idan taqsiim aad ciaabta kala qaybisaan wax macnoo ku jira ma jiraan ciaabta mana kala qaybsanto wasiiladiina waa suurtagal ina ciqaabteeda ku jirto allahu aclam cidba warkahaysa um, cid warkahaysa ma jirto idan shubhadaasi shubha meelmara ma aha calaa ayi xaal markaa dib ugu noqo haddii la idhaahdo low kaanat ilwasiilatu waajibatan hadday wasiiladu waajib tahay la uiiba waa laga abaalin lahaa calaa ficliha ficilkeeda oo maxaa ku dabaqmi lahaa bay u jeedaan xadkii waajibka wa cuuqiba calaa tarkihaa ka tegitaankeedana waa lagu ciqaabi lahaa qofka haddii macnaha wasiiladu ay waajib tahay waa laga abaalin lahaa ficilkeeda waana lagu ciqaabi lahaa ka tegitaankeeda iyagu markaa maxay u jeedaan labada midna ma dhicin bay leeyihin maca anna taarika sawma nahaar qofka ka tega dharaarta soonkeeda qofka ka tega laa yucaaqabu laguma ciqaabayo cala aljusi aladii juska ama qaybta tarakahu uu ka tegay oo min sawmi leyli habeenka sowmkeeda ah sow jus ka mida ah inuu habeenkii gala maahayn idan waajibkiibaan dhammaystirmaynin marka markuu ka tego soomu nahaar qaybtii habeenka uu ka galayey ciqaabtii laguma ciqaabaya bay yidhahdeen waajibkuna wuxuu ahaa labadii darafba waa in la helaa in laga awaabiyo ficilkiisa ka tegitaankiisana in lagu ciaabo labadii midna ma jirtay leeyihin marka waxaa lagaga jawaabayaa faljawaabu annahu yuhaabu calaa ficli lwasiilati markaata aad leedihiin lagama eh, hawaabinayo wax daliila uma haysataan waana caks waa laga hawaabinaya annahu yuhaabu waa laga hawaabinayaa oo ajribaa uu ka helayaa calaa ficli lwasiilati wasiilada ficilkeeda liannahaa wasiiladu siyaadatu camalin waa camal saa'id ah saalixin oo wanaagsan waa camal saa'ida wey oo uu qabtay idan kolka ladhaa sacyigii iyo muxuu isku daray iyo ficilkii samayntiisii idan sacyigii waa camal saa'ida wey waana laga abaalinaya abaalkiisii ajrigii waa uu ka leeyahay adilo si khaasa u tilmaantay sacyiga in qofka laga abaalinayana way jirtaa marka waa siyaadatu camalin saalix maxaa daliilo ah bidaliili ana hawaab albaciid waxaa daliilo ah ana hawaab albaciid qofka fog awaabkiisu filxaji xajka marka laga hadlayo filxaj qofka baciidkaa ah ee xajka ka fog awaabkiisu afdalu min awaabi qariib wuu ka fadli badan yahay qofka qariibka ah awaabkiisa oo hadba sacyigiisu intuu yahay wuu ajrigiisuna noqonaya idan in laga abaalinayo taasaa inoo cadaysa ciqaabtiibaa hadhay wa ama alciqaabu ciqaabtu fa huwa laa yatawasacu uma qaybsamayso calaa ajsaai lficli ficilka qaybihiisa uma qaybtamayso oo wax macnoo ku jiraa ma jiro in laydhaahdo intanna waa ciqaabtii waajibka aad ka tegtay oo waa sawmu nahaarka tegidda aad ka tegtay ciqaabteedii intanna waa wasiilada iyo inaad habeenka qayb ka mida aad gashaa oo waajib ahayd ciqaabteedii weeye wax macnoo ku jiraa ma jiro calaa ajsaai lficli ficilka ajsaadiisa idan waxaanuu ka tegay waa ficile bal yucaaqabu cala alasli faqad waxaa lagu ciqaabaya un asalka asalku waa maxay sawmu nahaar unbaa lagu ciqaabaya qaybtii kale laguma ciqaabayo markaa masaladu sida xoogan ee raajixii waa waadix way caddahay oo waxa weeyaan maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi waa waajib cid markaa khilaaftay oo suwarteeda uun laysku haysta maahin waxa weeyaan khilaaf saasoo ku jiraana ma jiro maxalu nisaacuna waa marka daliilku uu mutlaq yahay ee shaygaa qaba lagu idhaahdo shaygan kale ee markaa sharciga u ah hadduu caadi yahay dee waaba shardi caadiyo sharciba maaha kaas isagu sida habeenkii qayb ka mida ah inaad gasho cadudka inaad markaa aad gudagasho maydhitaanka xusubka si uu u dhammaystirmo qayb ra'siga ka mida ah inaad gasho si wejiga maydhigiisii uu dhammaystirmo shuruudda shuruud caadiya ladhaao de sharcigu waxaweyn ma tilmaamin kumana odhanin qaybtaas inaad gashaa waa sida ee caadiyan baa lagu garanaya shaygaman xaqiiqoobin shardigu hadduu sharci yahayna sida dahaarada oo kale oo maa laa yatimul waajibu ilaa bihi oo ma dhammaystirmayso salaadii niyada oo kale tusaale ahaan niyada adilo gaara ku timid inama alacmaalu biniyaat idan inaad cibaadadii niyeysataa den cibaadadii ma ansaxayso markaa niyada haddaad daliilkeedii khaaska ahayd aad eegto adiladii kalena gooni aad u eegto ood markaa labadii daliil isku keento uma baahanayso markaa niyadii inay ku waajibato inay waajib ku noqoto waxa weyaan cibaadadan ay ku xidhan tahay bal iyadaaba daliil gaara ah haysata ta loo jeedaa waxa weeyaan salaaddii marka tuka lagu idhaahdo niyadii ma waajib bay noqonaysaa tukadani keligeed may ku waajib noqonaysaa haabaa la odhanaya sababto a ah waxa weeyaan salaaddii ma asaxayso ilaa ilaa in la niyoodo maahin in la niyoodo maahin ee haddii daliilkeeda gaarkaa ah la eego taasi gooni bay noqonaysaa ee maxalu nisaacuna waa saas bay dhaen mas-uuliyiintu amaa shardiga wadata salli niyoona waa laguyi tuko oo niyo way caddahay taas looga baahan yahay ma jiro tuko oo ha niyoon haddii lagu dhahdo iyadna way caddahay laakiin tuko marka lagu dhahdo niyoodii way ku jirtaa marka eh, macnaha lafdiga weeyina lafdiga tuko ku yidhi macnihiisa guud ayaa niyadiina igu waajibinaya ee lafdiga uunbaa siiqadiisa igu tusinaya la odhan maayo siiqada kuguma tusinayo ee wuxuu kugu tusinaya macnaha laga faa'iidaysanaya wey waxay raaciyeen markaa masaladani eh, masaa'il ay idhaahdaan masale kasta usuuliya waxaa jirta furuuc ku dhismaysa oo lagu bineeyo masalada waxaana dhaa inta badan ardaydu had jeer ay raadin jireen in marka masalada qaacidada usuuliyada ay qaataan inay furuucdii lagu dhisayey ay helaan waxba faa'iidataa kuma jirto maqsuudna maaha maqsuudku waxa weyaan qawaaciddan guud ee usuuli fiqiga inaad qabato oo hadda ma laa yatimul waajibu ilaa bihi fahuwa waajib waa qaacido guud wey oo usuuliye ah qaacidada markaad haysato furuucda hadhow markay kaa hor timaaddo waad fahmaysaa inay qaacidadani ay soo hoos galayso laakiin in lagu siiyo marka wixii furuuc ahaa ee ku ratibmi waa iska min baab ilfaa'ido marka waxa weeyaan muhiimad weynu saas ku jirto ma aha wayna jiraan usuuliyiinta qaar ka alifay amarta uun si gaara u ururiya oo marka waa kutubta la dhahdo binaau lfuruuci cala alusuul binaa ilfurukat ilmisaani oo kale uu leeyahay iyo zanjaani iyo way ka alifeen waana kutub madbuuca laakiin maaha duruqdii ay loo alifi jiray maaha in lagu daro duruqdii taliifka duruqda taliifka waa labadii dariiqeen soo sheegno amaa qaybtan waa iska min baabi faa'ida marka had iyo jeer markay qawaacidka guud ee usuuliga ay sheegaan tusaalayaal bay ka bixiyaan ama furuuc ay yidhaahdaan waxay ku binaysan tahay masalada marka waxay ay masaa'ilka ku bineeyaan waxaa ka mid a haddii qofku eh, mankuuxa ama haweeney uu rabay inuu guursado ay kaga dhex darsantay bay idhaahdeen qof xaaraamka ah ajnabiyad ah, biajnabi ayaa waxay ku dhex darsantay biukhtihi ukhtihi baa biajnabiya ku darsantay way dhacdaa mararka qaarkood saasoo kale macnaha suur ahaan waa suurtowdaa eh, walow haddii eh, iftiraadiyaad mu iska nooc iftiraadiyaad ah ama meyta ayaa waxay ku dhex darsantay bay dhahdeen bimudakaat mid la qowracay waa masale dembay yidhahdeen marka waa kii lahaa kowkabu saadici nadmu jamcu jawaamic suyuudi fatarku lilxaraami in tacadara wuxuu yidhi fatarku lilxaraami in tacadara haddii uu markaa cudurdaartooba buri shayga xaaraamtaohoo laga tegaa ilaa bitarki hayrihi xatman yuraa haddii shaygii xaaraamta ahaa ka tegitaankiisii uu cudurdaartoobo ilaa bitarki hayrihi inaad ku kale ka tegta mooyaane xatman yuraa waajib baa loo arkaya waajib baa loo arkaya eh, marka wuxuu yidhi eh, haweeney eh, mankuuxa ah oo aad guursanaysay fa xurimad mankuuxatun in tulbasi haweeney mankuuxaa ood rabtay inaad guursato hadday markaa kaaga dhex tarsanta buuhi bikayrihaa cid kale ow bata caynan fa nasi buui ama haweeney baa dalaaqeedii bat aad jartay dumarkaaga ka mida waanadii lowdamid ay ahayd dhammaantood wada xaaraantinimuuleya marka waa saas wey haweenaydii waxay kaaga darsantay eh, dumar waa ukhtuka ayaa ku jirta mana garanaysid mid walaashaata may suurtoobi kartaa allahu aclam dee dib maskaxda uga shaqaysiiye haweenaydaad rabta inaad guursato ayaa la yidhi waa kuwani walaashaana way ku jirtaa lakiin miday tahay lama garanayo idan waxa weeye shaygii xaaraamta ahaa inaad ka tagtaa soo waajib maahay inaad markaa shaygaa waajibkaa aad la timaadaana ma suurtoobayo inaad ka wada tegta maahin idama wada xaaraantinimoobayaanwaa masladan ku binaysanta tarkuxaaraam waajib idan markaa kuwan ka tegidda walaasha aad ka tegaysaa waa asaale bay idhahdeen oo baa ku amrayaba idan nikaaxiida waa xaaraam ka tegidda kuwan kale aad ka tegaysaana waa lishubha oo ma suurtoobayso inaad ka tagto zawaaja ukhtika inaad ka tagtaa ma suurtoobayso ilaa bitarki haadihi wa haadihi ah, inaad kuwanoo kalekuwana ka tagta maahan idinka wada teg waa sidaa wey meydkiibaa ku darsamay markaa mid la qowracay mid waa la qowracay midna way dhimatay lamana kala garanayo laakiin ta la qowracay de waa hilibkiibaa laga yaaba lakiin hadday labadiiba meesha wada yaalan dee la qowracay ta kale waa la kala garanaya lakiin waxaa suurtagalina laxamkii tahay marka laxamkan waxa la mid waa la qowracay midna bakti bay ahayd idan waan ka wada tegayna waayo inaad ka tegta xaaraamtu waa waajib waajibkaasina ma dhammaystirmaayo ilaa bitarki inaad tii kale ka tegta maahayn markaa saas buu markaa u yidhi fa xurimad mankuuxatun in tulbas waxa la xaaraantinibay mid mankuuxa ah hadday ku dhex darsanto bikhayrihaa wuxuu u jeedaa markaa tu kale aw bata caynan buudi wuxuu ujeedaa aw macnaha wuxuu ujeedaa labadaadii dumarka ahaabaad mid furtay aw bata ay bata dalaaqahaa caynan laakiin mid mucayana oo heblaayo hebel ah ayuu yidhi waad furan tahay labuuna qabay ama saddex dabadeed midaa la mid ahayd buu garan waayey wuu kala saariba waayba waxaa laga yaaba in maskaxda xooga yar rugmatay dabadeedna uu soo noqday midaa la mid ahayd markaa lama garanayo aw bata caynan fa wuu iloobay markaa waxay yidhahdeen intaba waa inuu ka wada tagaa idan waa masaa'il ku binaysan bay maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun manduubka isaga dib baanu dhigaynaa